alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira ah, bacd alikhwa waxaa ishkaal geliyey wa qasdu fardi mucayanin aw nawcin kadalik markaa nakiradu hadday ahayd waaxidun shaa'icun fii jinsi sidee nooca loo soo gelinaya jawaabtu waxay tahay sidaynu xalayba sheegnay waxdadu mar waxay noqotaa ah, waxdo nawciye ah marna waxay noqotaa mid ifraadi ah marka nooc hadday tahay oo nooca midhkiisii laga tilmaamayo ka midh ahaan noocaas dee midhkii kama bixin waa waaxidun shaa'icun fii jinsihi waa waaxidun fii afraadihi baa mise waa waaxidun fii anwaacihi mid walba waa ku dhici kartaa tusaalahana waynu sheegnay tusaalayaal dhowra oo loo jeedo nooc laga tilmaamaayo mislu qowlihi tacaala lan yaduruukum ilaa adan idinma dhibayaan gaaladu ilaa adan yacni nooc adan ah mooyaane yacni dararkii waa fara badan yahay nooc khafiifa oo dhibta ka mida ah ayaa kan nooc ahaan looga jeedaa lagama tilmaamayo yacni adan shakhsi ah oo bimacnaa fardi ah ee ka nooc ahaan sida cayda iyo canjarafaynta iyo dacaayadda iyo waxyaalaha noocaasi nooc bay ku dhacaysaa waana adan bay soo gelaysaa marka waxaa laga tilmaamaya nawcun khafiifun min anwaaci darar kaasina adan uu yahay laakiin dhib yar oo shakhsi qura ku dhacay loogama jeedo ila kaasaa fardi noqon lahaaya ee waxay noqonaysaa waxda nawciya waxaa la mida baydka shaacirku yidhi likulli daa'in dawaaun yustatabu biha likulli daa'in waxaa loo jeedaa nooc kastoo xanuun ah likulli daa'in anwaacda adwaaga ee xanuunada nooc walba dawuu leeyahay baa laga tilmaamaya ila alxamaaqata acyat man yudaawiha marka ka nooc bay ugu dhacaysaa waxaa la mid a ah xadiiskaynu sheegnay maa anzala allahu min daa'in ila anzala lahu dawa'an yacnii nooc kastoo xanuun ah baa loo jeedaa maa anzala allahu min daa'in anwaacda adwaaga nooc kasto xanuuna ayaa looga jeeda waayahay waxaynu xalay gallay baabka shanaad oo ku saabsan itlaaqa iyo taqyiidka ku saabsan itlaaqa iyo taqyiidka qadar waa ka gallay laakiin amsilada ayaa laga yaabaa nowcan maa misaaladaynu korka ka sheegaynay inay qaarkood marka ay jabaan oo itlaaq inagoo u misaalinay innagoo ka eegayna xagga xukunka inay noqoto si kale inay markaa muqayad u noqoto inkastaynu markaa darsiga laftiisa aakhirkiisa ku tilmaannay oo sibuu ilaaq u yahay sibuu taqyiid u yahay aynu markaa ku tilmaannay khulaasada ay mashaayikhdu sheegayaan waxay ku saabsan tahay haddii musnadka iyo musnadu ilayhiga keliya la sheego waa mutlaq jaa'a zaydun maata fulaanun sallaa camrun qaama camrun ifcal kada qum salli ama baabulinshaa ha noqdo ama baabulkhabar ha noqdo nooc kastaba haddii markaa lagu kaaftoomo musnadkiiyo musnadu ilayhiga oo aan wax kale lagu darin laa xaal walaa tamyiis walaa sifo walaa jaar iyo majruur yacni waxa weye lagu tacalluq siinayo mutacalliqaadkii walaa mafaaciil mafcuullo wax kaloo la raaciyey haddaynay jirin oo ku tacalluqaya ee bas musnadka iyo musnadu ilaahiga keliya la sheegay waxay noqonaysaa mutlaq waxaa lagu yidhi salli tuko waa mutlaq laguma xadidin salaaddu inay tahay faral iyo inay tahay sunne iyo makaan mucayana inaad ku tukato iyo wakhti mucayana inaad tukato amarkaa fulinta aad fulinaysaa goor kasta iyo meel kasta iyo shay kasta oo salaadi ku rumowdo wuxuu noqonayaa mid ku dhacaya li'annahu mutlaq haddaad faral tukato dee salli waan la imidoo salaad waa tukaday haddaad sunno tukato xataa ragca waaxida haddaad tukato oo ay tahay goor habeen oo witri la tukan karo waxay noqonaysaa salaaddii waa xasisho waxaa lagu yidhi sum sumtaa waxaa soo geli kara faral iyo sunno mid walba xilli mucayana uu ku gaari yahay ma jiro waa mutlaq waa itlaaqan yihin waxaa lagu idhi nam seexo musnad iyo musnadu su kama koobna musnadu ilayhi me waa mustatir oo waxay noqonaysaa anta marka la qadarayo kalaamuna lafdu mufiidun kastaqim istaqim waa kalaam mufiid ah waa murakab waana mufiid waayo istaqim anta ayaa macnuhu u dhacayaa musnadu ilayhi waa mustatir idan wuxuu noqonayaa mutlaq ayuu noqonaya wax kastoo ku tacalluqaya ama musnadka ama musnadu ilayhiga marka lagu daro noocay doonaanba ha noqdaane waxay noqonayaan muqayad ama zaman ha lagu qaydo ama makaan ha lagu qaydo ama sifa ha lagu qaydo ama tira ha lagu qaydo wax kastoo ku tacalluqoo la sheegaaba wuxuu noqonayaa taqyiid inuu faa'idaynayo marka haddii lagu siyaadiyo wax ku tacalluqaaya labadooda ama mid ahaan ku tacalluqaya musnadkiiyo musnadu ilahga labadaba ku tacalluqaya ama mid ahaan ku tacalluqaya falxukmu muqayad wa antum caakifuuna fi lmasaajid musnadkiiyo musnadu ilayhgi waxa weeye wa antum caakifuuna fi lmasaajid waa taqyiid idan meelaan masjid ahayn lama ictikaafi karo xalayba waa sheegnay walyatawafuu waa musnad iyo musnadu ilayhi bilbeyti alcatiiq wuxuu noqonayaa muqayad inuu ku yahay beydka kacbada ah oo meelaan kacbada ahayn lama tawaafi karo xaggee laga faa'iidaystay taqyiidka tawaafka lagu qayday bilbeyti alcatiiq ayaa laga faa'idaystay marka itlaaqu wuxuu ahaanayaa xukunkii in lagu qaydo sinaba taqyiid in la geliyo markaan ujeedda ku tacalluqaynin itlaaqa bes baa la sheegaa waayo ujeeddo ku tacalluqaysaa ma jirto in la qaydo markaas si waxa weeye si kasta oo suuragal ah ruuxa maqlayaa u ula kaco oo hadalkaa u qaato oo haddii lagu yidhaahdo salli tuko de si kastaoo suuragala ah, waa u qaadan karaa amarkaa waa ku furin karaa hadduu habeen tukado iyo hadduu maalin tukado iyo hadduu faral tukado iyo hadduu sunno tukado iyo hadduu tiro badan tukado iyo hadduu tiro yar tukado mid waliba waa soo gudagelaysa liyadhaba asaamicu fiihi kula madhabin mumkin haddii laha yatasaddaq wax sadaqadayso waa musnad iyo musnadu ilayhi waa kalaam mufiid ah waana mutlaq qadar mucayana iyo cid gaara maadaama aan lagu qaydin iyo xilli gaar ah iyo meel gaara iyo tiro gaara laguma qaydayo itlaaqa loo qaadanaya wax kastuu sadaqadaystaba wuxuu noqonayaa amarkii inuu fuliyey hadduu goor habeena wax sadaqadaysto iyo hadduu maalin wax sadaqadaysto iyo hadduu wax yar sadaqadaysto iyo hadduu wax badan sadaqadaysto iyo hadduu shakhsi keliya wax ku sadaqadaysto iyo hadduu ka badan ku sadaqadaysto iyo hadduu xaramka gudihiisa ku sadaqadaysto iyo hadduu xilliga ku sadaqadaysto yacnii mid waliba waa soo geliya tasaddaq actiq xoree cid kastuu xoreeyo ictaaqi baa ugu ansaxaya sifo gaara ah haddaan lagu qaydin itlaaq baa loo qaadanaya taqyiidkuna wuxuu ahaanayaa marka ujeeddadu ku tacalluqdo macno gaara markuu ku tacalluqo macnaha gaarkaabaa lagu qaydayaa waayo ujeeddada ku xidhan haddaan la ilaalin qaydista macnaha lagu qaydayana faa'iidadii laga rabay way baxsanaysaa waa baaqanaysaa haddii looga jeeday in wax gaara lagu qaydayo itlaaq haddii loo sheego dee hadhow haddii la yidhahdo maxaad ugu samayn weyday sidaas dee aniga sidaa layma odhan waa lay itlaaqay yaa mar haddii lay itlaaqay dee itlaaqii baan u sameeyey xilli gaara iyo cadad gaara iyo wakhti gaara iyo meel gaara iyo sifo gaara iyo cid gaara midnaba layguma xadidin dee wuu gar joogaa soo maa mashaayikhdu waxay tilmaamayaan raximahum ullah mafcuulladu dhammaantood shanta mafcuulba iyo nawaasikhdu iyo adawaadka shardiga faa'iidaynaya iyo adawaadka nafyiga faa'iidaynaya iyo tawaabicda hadday tahay nactiga tawkiidka beddelka cadfu nasaqa cadfu bayaanka yacni dhammaan iyo ashyaada la midka ah hadday tahay xaalkii hadday tahay tamyiizkii kullu daalika waxay faa'iidaynayan wada taqyiid bay faa'iidaynayan oo in waxaa lagu qaydaa laga qaadanayaa mafcuulu bihi marka lagu qaydo haddii la yidhaahdo acti miskiinan ama acti yatiiman daa masqaba wax sii agoon gaajo u saaxiiba ayaa masalan lagugu yidhi dee cidaan agoon ahayn haddaad wax siiso oo weliba agoon gaajaysan cidaan ahayn haddaad wax siiso ilaa agoonkii waxaa lagu sii qayday inuu yahay daa masqaba gaajo inuu u saaxiib yahay waxay noqonaysaa amarkii maad fulin laakiin markaad agoon gaajo u saaxiiba wax siiso amarkii waad fulisay waayo muqayad wuxuu ku ahaa mafcuulka weliba sifadaa leh inta mafcuul lagu qaydaa mafcuulkii sifo lagu sii qayday acti yatiiman daa maskhaba haddii mafcuulu fiihi lagu qaydo oo ama darfu makaan ama darfu zamaan lagu qaydana waxay noqonaysaa xilligaa gudihiisa ama wakhtigaa gudihiisa in lala imanayo xadafkaas oo dhacdadaa la samaynayo waxaa lagu yidhi qum layaaliya ramadaana cibaado iyo salaad u kaca habeennada ramadaan gudahooda ama awtir bacda alcishaa witriyayso cishaha dabadii xilliga lagu qayday unba amarka fulintiisu haddii lala yimaado ay ku xasilayso wakhti kale kuma dhacayso tasaddaq fii laylati alqadri wax sadaqadayso habeenka laylatulqadrigaa gudihiisa maalintii baan baxsaday haddaad tidhaahdo dee amarkii lamaad iman ila waxaa lagu qayday fii leylati alqadri ayaa lagu qayday mafcuulu liajli haddii markaa lagu qaydana waa la mid oo waxaa lagu yidhi qum layaaliya ramadaana iimaanan waxtisaaban ama man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqaddama min denbi xukunkaasi wuxuu ku qaydan yahay iyadoo shardina lagu qayday wuxuu ku qaydan yahay haddana mafcuulu lahu ay liiimaanin waxtisaabin liajli iimaan wa liajli ixtisaab sidaa haddaanu u samayn jazaaga ma helayo ama nooca ficilka ayuu qaydayaa hadduu mafcuul mutlaqa yahay mafcuulkii mutlaq aha mar wuxuu qaydayaa xagga cadadka marna wuxuu qaydayaa xagga nooca marna ficilka laftiisunbuu adkaynayaa wa kallama allaahu muusa takliiman taqyiid kale ma faa'iidaynayo masdarkii baa la masdarkiina sifo lama sii raacin wa kallama allaahu muusaa takliiman wuxuu faa'iidaynayaa xaqiiqadii inuu caddaynaayo oo majaaz uu dafcinayo oo ficilkii uu sariix ku noqonayo cala alxaqiiqa majaaskiina la baajinayo majaaz aanu meesha iman karin laakiin masdarkii haddii sifo la raaciyo noocii ayuu qaydayaa fasbir sabran jamiila sabir sabran sabir sabir laguma dayne waxaa la raaciyey jamiilan sabir wanaagsan sabir sabir oo dhan lama amrin waxaa la amray nooc sabirka ka mida ah, oo ah sabirka wanaagsan sabirka wanaagsani waa maxay waa sabir laa jazaca fiihi walaa shakwaa limakhluuq waa sabir aan argagax wehelin cabasho makhluuq loo cabanayaana aynay wehelin oo dadka qaarkood waa sabraan laakiin sabir wanaagsan ma sabraan innama asabru cinda sadmati aluulaa sabirka wanaagsani wuxuu ahaaday oo qura ee maxmuudka ahi marka ugu horraysee ruuxa musiibadu ku dhacdo inuu sabro laakiin marka hore intuu argagaxo oo u baroorto oo u belo sameeyo inuu marka dambe sabir taagwaa uu iska sabro u idhaha waa iska sabrayaa laysa bisabrin jamiil sabir wanaagsan maaha fasbir sabran jamiila bakaa bukaa'an sukla ama bakat bukaa'an daata sukla waxay ooyday oohin mid goblan u saaxiiba oohintay ooydo kalay ooyday waxay noqonaysaa yacnii mid muqayaday noqonaysaa kalii bukan buka daata cudla markaa noocii baa la qaydaya wahjur hajran jamiila ama cadadka ayaa la qaydaa fajliduuhum amaaniina jalda jeedla siddeetan jeedal tiradaasuu muqayad ku noqonaya lagama badin karo lagamana yarayn karo bes waa in cadadkaa lala yimaadaa ama wixii ku lamaanaa baa la qaydaa ciddii ficilka la samaysa oo kale waa mafcuulu macahu ama hay-adii ayaa markaa la caddeeya daafa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bilbeyti raakiban wuxuu kacbada ku dawaafay nebigu sala allahu alayh wasalam raakiban xaaluu rakuub fuushan yahayoo hashiisii saaran yahay ama daatadii ayaa la caddaynaya oo hay-adda ama daatadu haddii markaa ibhaam gasho caddaynta la caddaynaya la tamyiizayaa waxay noqonaysaa nooc taqyiid ay noqonaysa oo xaalkii waa taqyiid tamyiiskii waa taqyiid mafaaciishii waa taqyiid tawaabicdii waa taqyiid shardigii waa taqyiid nawaasikhdii waa taqyiid wahaakada ama waxaa la caddaynayaa xukunku inaanu caam ahayn quyuuddu markaa waxay noqonaysaa meesha faa'iidadu ku xidhan tahay kalaamkuna qaydkaas la'aantii wuxuu noqonayaa ama been buu noqonayaa ama mid aan la doonayno maqsuud ahaynoo looba jeedin ayuu noqonayaa waa inagii sheegnay haddii kalaamka qayd lagu qaydo fa ruuxu lkalaami fii qaydih ruuxda iyo nafta hadalku waxay ku sugan tahay qaydkiis nafyiga iyo isbaatkuna isaguu ku xidhan yahy xataa sidqigiisa iyo sidqi sidqila'aantiisu isagay ku xidhantahy wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa laacibiin laacibiin waa xaal laakiin xaalkaas ayaa hadda markaa nafyigu ku dhacayaa oo munsabi ku yahay biduuni hada alqayd khalqigu waa jiraa oo ilaahay cirarkiiyo dhulka waa abuurayo waxa u dhexeeya maxaa haddaa la nafinaya wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa laacibiin xaalaannu ciyaarayno maanu abuurin muxuu macnuhu dhacayaa waxaanu abuurnay muxiqiina xaalaanu nahay waynu caddaynaa ama wuxuu noqonayaa hayra maqsuudin bidaat midaan loo jeedin misaalkeennu xalay tusaalaynay wuxuu ahaa walaa tamshi fil ardi maraxan maraxan waa xaal haddii maraxan laga reebi lahaa wuxuu noqon lahaa ghayru maqsuud oo macnuhu muxuu noqon lahaa ha soconin arlada bes socodoo dhan in lagu diidayaa ka dhalan lahay waana kayru maqsuud macnihii la rabay maaha xaal mucayanaa la diidayo ah xaalaad isqaadqaadayso kibrayso ha socon ee xaalaanad kibraynin inaad socoto lagu diidi maayo waxaa la mida misaalkaa hore waa sheegnaye misaalka baynu hadda korrinaynaa yakaadu zaytuhaa yudii'u ficil nawaasikhda ka mida galay ficilka nawaasikhda ka midana wuxuu galaa wax asalkiisu ahaa ama noqon karayay mubtadiya khabar haddaan yakaadu geli lahayn inta kale waxay noqon lahay zaytuhaa yudii'u saliidda geedka zaytuunada waa iftiimayaa waa laydhanayaa macnihii loo jeeday maaha macnaha loo jeeday waxay ahayd muqaarabo in la leeyahay waa ku dhowaanayaa oo yacnii sidiisaad mooddaa inuu isaga laydhanayo ku sigaayo inuu laydho yadaan laba siraadin marka macnihii muqaarabadee maqsuudka ahayd baa meesha ka baxaysa afcaasha waynu markaa akhrinay waana tusaalaynay waalyaqiini fii wajada wa alfa wa daraa wa tacallam wa halumma jaraa afcaashana waa tusaalaynay daraa waa gartay weeye duriitu alwafiya alcahda waxaa laygu aqoonsaday inaan ahay alwafiya kii oofinaayay alcahda ballanka oofinayay inaan ahay baa laygu aqoonsaday afcaashan nawaasikdaa wuxuu u keenay asalkeedu wax mubtadiya khabara ayay galaan marka markay galaan mubtadihii iyo khabarkii macnahoodii way qaydeen xuruuftu yagu waxay sameeyaan xuruufta yagu nawaasikhda ahi tawkiidun ay adkaynayaan ama macaani tashbiiha ama tawkiida ay faa'iidaynayaan oo inna iyo anna iyo way adkaynayaan laakiin ficiladani macaani kaloo cusub bay soo kordhinayaan macaanidiina waa inoo tilmaameen mashaayikhdu raximahum ullah ama macaanidaasi ha ahaato yaqiin inay faa'iidaynayaan ama danni inay faa'iidaynayaan ama muqaarabo inay faa'iidaynayaan ama wakhti inay ku qaydayaan zaman mucayana ama istimraar inay faa'iidaynayaan wahaakada intaa waxaynu soo dulmarnay darsigii xalay ee ku saabsanaa qaybta itlaaqa iyo taqyiidka in kaleo ka horraysa waa jirtaa laakiin intii itlaaq iyo taqyiidka baynu macno guud aynu soo dulmarnay qaala almu'alifuuna raximahum llah faljumlatu fii hada tancaqidu min alismi waalkhabari aw min almafcuulayni faqad jumlada fii haadaa kan ku saabsan tancaqidu way guntamaysaa min alismi waxay ka guntamaysaa magac iyo walkhabari khabar ism iyo khabar bay ka guntamaysaa oo jumla mufiida ay ka imanaysa aw min almafcuulayni faqad ama labada mafcuul keliyay ka imanaysaa fa idaa qulta markaad tidhaahdo danantu zaydan qaa'iman waxaan u maleeyey ninka zayd la yidhaahdaa qaa'iman inuu taagan yahaan u maleeyey ama danantu camran musaafiran waxaan u maleeyey camar inuu safray oo safar ku maqan yahay fa macnaahu zaydun qaa'imun calaa wajhi danni ficil naasikha ayaa galay musnad iyo musnadu ilayhi buu noqon karayey oo zaydun qaa'imun iyo camrun musaafirun laakiin danantu marka la geliyo waxay noqdeen laba mafcuul labadan mafcuul maadaama asalkoodii musnad iyo musnadu ilayhi ay noqon karayeenoo mubtadiya e khabar noqonaayeen dee waxaa lagu qayday ficilka naasikha ah ha eegin ficilkani hadda cidmaluhu ka dhacay in loo tiriyo loo isnaadiyey oo danantu lafteedu ay musnad iyo musnadu ilayhi tahay markaad eegto ama danniga loo xukumaayo oo lagu dul xukumaayo shakhsigan mutakallimka hadlaya inuu dannigu ka xasilay la tilmaamayo isaga loo isnaadinayo ee asalka jumlada waxay ahayd mubtadiya khabar bay ka soo jeeday macno ahaanna hadda xaasilka ka imanaya wuxuu noqonayaa zaydun qaa'imun calaa wajhi danni zayd waa taagan yahay calaa wajhi danni weji male ku sugan ayuu ku taagan yahay bimacnaa taagnida loo sheegayo loo nisbaynaya zayd waxay ku sugan tahay weji danniyay ku sugan tahay marka calaa wejhi danni waxay noqotay qayd iyo musnadu ilayhigina waxay noqdeen zayd iyo qiyaamka zaydun qaa'imun bay noqotay marka danantu zaydan qaa'iman sida loo yidhi danantu ficilka naasikhi qayd buu noqonayaa musnadkiiyo musnadu ilayhigana asalkaa la eegayaa jumladu ay ahayd qabla dukhuuli naasikhi calayha intaan naasikhu gelin sida loo yidhi waa saas marka afcaasha nawaasikhdii dhammaan waxay noqonayaan oo eh, faa'iidaynayaan quyuud bay faa'iidaynayaan wa ama ashartu mu'allifiintu waxay yidhahdeen raximahum ullah wa ama ashartu shardiga miyaa fataqyiidu bihi qaydka lagu qaydayo shardiga yakuunu lilaqhraadi wuxuu u sugnaanayaa ujeeddooyinka allatii tu'addiiha macaani adawaati sharti taasay keensanayso adawaadka shardigu macnayaasheedu ay keensanayaan kaazamaani fii mata wa ayaana sida zamaanka ku sugan adaatu shardiga mata ah iyo adaatu shardiga ayaana ah iyo walmakaani iyo sida makaanka ku sugan inay meel tilmaamayso fii ayna iyo wa annaa iyo wa xaysuma iyagoo shardi faa'iidaynaya ayaa inta mid walbana loo isticmaalaa inay ayna iyo anna iyo xaysuma amaakin inay sheegayso oo ay tilmaamayso meel kasta iyo walxaali xaalka ku sugan fii kayfama kayfama ku sugan wa istiifaau daalika taa markaa oofsadka la oofsanayo oo la caddaynayo oo si kaamila loo wada sheegayaa wa taxqiiqu lfarqi iyo farqiga in la xaqiijinayo bayna aladawaati adawaadka u dhaxeeya yudkaru fii cilmi naxwi waxaa lagu sheegaa cilmiga naxwaha lagu sheegaa wa innamaa yufaraqu haahuna bayna in wa idaa wallow mashaayikhdu waxay inoo tilmaamayaan raximahum ullah jumladii waxay ka guntantaa isim iyo khabar bay ka guntantaa ama laba mafcuul bay ka guntantaa ama ficil iyo faacil bay ka guntantaa ama ficil iyo naa'ib faacil bay ka guntantaa marka jumladii mar waxay noqonaysaa jumla ismiya marna waxay noqonaysaa jumla ficiliya marka haddii jumladii asalkeedu ismiyada ahayd amaba xaqiiqatan markaa ismiye u ah ama asalkeedu ismiye ahayd ee naasikh galay bay mashaayikhdu inoo tusaaleeyeen laakiin jumladu sidaa kuma koobna waa la yska wada garanayaa oo jumladii mar waxay noqotaa jumla ficiliya marna waxay noqotaa jumla ismiya marka jumladii ismiyada ahayd ee asalkeedu mubtadiya khabarka ahayd haddii ficil naasikhi galo dee waxay noqonaysaa inay ficiliya isu rogtay laakiin asalka ayaa wuxuu ka soo jeeday mubtadiya khabar marka ficilka naasikhi wuxuu faa'iidaynayaa taqyiid buu faa'idaynaya lagu qaydaayo ayuu faa'idaynaya misaalkana waa inoo sheegeen mashaayikhdu afcaasha nawaasikhdae uu inoo tiriyeyna mid walba waa misaalinay oo xalay waa inagii misaaladeeda sheegnay hadda dib ugu laabi mayno waxay inoo sheegeen shardigu wuxuu faa'iideeyaa taqyiid shardigaasi ha noqdo isim ama ha noqdo xaraf adawaatu shardigu waxay faa'iidaynayaan taqyiid bay faa'iidaynayaan waxay tilmaameen mashaayikhdu adawaatu shardigii asmaada ahayd ayay tilmaameen oo macaanidooda ay ishaareen oo dul mareen oo iyagoo shardigii faa'iidaynaya zamaanna faa'iideynayaan wakhtina faa'iidaynayaan markaasaa macnuhu wuxuu u dhacayaa wakhti kasta ama goor kasta iyagoo shardigii faa'iideynaya haddana makaan faa'iidaynayaan markaasaa macnuhu u dhacayaa meel kasta ama goob kasta iyagoo shardigii faa'iideynayay waxay faa'iidaynayaan xaalna waa faa'iidaynayaan markaasaa la odhanayaa xaal kastaba zamaan iyagoo faa'idaynaya waxaa ka mid a ah mataa iyo ayaana mataa adaci alcimaamata tacrifuunii goor kastaan dhigo cimaamadda tacrifuunii waa i garanaysaan markaasaa i aqoonsanaysaan marka waxay faa'iidaynaysaa in xilli kasta iyo goor kasta lagu qayday garashada la garanayaana waxay muqayad ku tahay dhigista uu cimaamadda dhigayo marka macnuhu wuxuu u dhacayaa garashadaad i garanaysaan waxay ku xidhan tahay mar kastaba dhigistan cimaamada dhigo saasaa macnuhu dhacaya waxaa la mida ayaana fa ayaana maa tacdil bihi riixu tanzili yacni mar kasta ama goor kastoo dabayshu ay iilisaba oo ay leexisaba waa degaysaa buuli waxaa laga tilmaamayaa zaman kasta ayna waxaa loo isticmaalayaa makaan aynamaa takuunu yudrikkum lmowt meel kastaa ku sugan tihiinba geeridu waa idin soo haleelaysaa oo goortii laydiin qoray dhaafi maysaan meel kasta aynamaa takuunu yudrikkum almowt annaa waa la annaa taati tastajir biha tajid xataman jazlan wa naaran ta'ajaja annaa taati waa meel kastay timaaddaa loo jeeda xaysumaa waa la mid xaysumaa tastaqim yuqadir laka allah najaaxan fii qaabiri alasmaani yacnii meel kastaad ku toosnaatoo istiqaamo kula timaaddo ilaahay wuxuu kuu qadarayaa najaax ayuu kuu qadarayaa iyo guul waa meel kasta xaalna waa faa'iideeyaa adaatu shardiga qaarkood sida kayfamaa waxay faa'iidaynaysaa xaal bay faa'iidaynaysaa kayfamaa tafcal afcal yacnii xaalad kastaad samayso iyo si kastaad samayso waa samaynayaa ashyaadaa waxaa lagaga hadlaa fii cilmi naxwi macaanidooda iyo waxyaalaha kale ku tacalluqa hadday icraab tahay iyo wax la midka baabkeenni maa mashaayikhdu haddaba waxay sheegayaan masaa'il ay muhim tahay in la ogaado oo waa in iyo idaa iyo low macnayaashooda furuuqda u dhaxaysa in la ogaado cilmigan baa loogu baahan yahay fii cilmi albalaaga marka waa muhim tani wa innamaa yufaraqu haahunaa halkan waxaa la kala saaraa uun oo lagaga hadlaa marka adawaadkaa shardiga ah laga hadlayo fii cilmi albalaaqa waxa lagu tafsiiliye lagaga hadlaa waxay tahay bayna in wa idaa wallow farqiyada u dhexeeya adawaadkaa shardiga loo isticmaalo cilmigan baa looga marti yahay oo lagaga hadlaa ashyaada aynu soo sheegnay oo ku saabsan adawaatu shardigaa kale zamaankiiyo makaankii ay faa'iidaynayaan xaalka fii cilmi naxwi waa lagaga hadlaa fii cilmi naxwi laakiin masale culammada nuxaaddu aynay ka hadlin oo cilmiga lagaga hadlaa jirtaa waa furuuqda u dhaxaysa in iyo idaa iyo low liikhtisaasiha bimasaaya tucaddu min wujuuhi albalaaga gaar noqoshada ay la gaarka yihiin oo la khaaska yihiin adawaadkaasi waxyaalo khusuusiyaad ah oo dheeraada ay la kala gaar yihiin oo lagu tiriyo wejiyadii balaaqada inay ka mid tahay ama funuunta balaaqada inay soo geliso fa in waidaa lisharti fi listiqbaali walow lisharti fi lmudiyi in iyo idaa lisharti sharti bay u sugnaadeen fil istiqbaal xaaluu shardigaasi ku sugan yahay wakhtiga soo socda uu ku sugan yahay oo wakhtiga soo socda uu ku dhacayo walow lowna lisharti sharti buu u sugnaaday fil mudiyi xaaluu shardigaasi ku saabsan yahay wakhtigii tegay ee maadiga ahaa wal aslu fi lafdi an yatbaca almacna asal waxa u aha lafdiga iyo odhaahda inuu macnaha raaco fa yakuuna ficlan mudaarican oo uu noqdo ficil mudaarica maca in wa idaa in iyo idaa la jirkeeda ficil mudaarici inuu raaco u asala wa maadiyan maca low lowla jirkeedana inuu ficil maadiya noqdo ayaa u asala waayo low waxaa loo isticmaalaa wakhti tegey shardi ku saabsan inniyo idaana waxaa loo isticmaalaa wakhti soo socda shardi ku saabsan oo midna zaman mustaqbala ayuu ka warramayaa midna wakhti tegey buu ka warramaya naxu wa in yastakiisuu yughaasuu bimaa'in kalmuhl wa in yastakiisuu hadday gargaar weydiistaan yughaasuu waxaa loogu gargaarayaa bimaa'in biyo yacnii xilliga soo socda ee naarta la geliyo hadday markaa ikhaaso iyo gargaar ay dalbaan oo yidhahdaan noo gargaara yaa yacni nacaawiya yughaasu waxaa loogu gargaarayaa bimaa'in biyo biyahaasoo kalmuhli marka zaman mustaqbaloo soo socda ayuu ku saabsan yahay ficilkan shardiga iyo jawaabtiisu ee wakhti tegay kuma saabsana hadda mudaaric baa la geliyey oo ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga mid waliba waa mudaaric lafdi ahaan siday mudaaric u yihiin bay macno ahaanna mudaaric u yihiin wa idaa turaddu ilaa qaliilin taqnacu waxaa kaloo ka mida shawaahidda loo soo qaadanayo beydkii u lahaa abu du'ayb alhudari saxaabigii la odhan jiray qolyaha balaaqada qaarkood waxay u nisbeeyeen shaafici sida axmed sayid alhaashimi laakiin waa kalad masaadirtu dhammaan waxay u tiirinayaan asalka ahi qasiidadii dheerayd ee macruufka ahayd ee abu du'ayb alhudali uu lahaa ee markii inamadiisu dhinteen uu ka tiriyey ee risaaga ahayd inay qasiidadaa ka mid tahay masaadir badanoo laa tucaddu walaa tuxsaa ayaa qasiidadaa ku daray oo daaib u tirinaya abuda'ib alhudari shan inana uu dhalay baa israacay dabeedna daacuun baa dhacay shantiiba waa dhinteen mar keliya waxaa la yidhi shantii inanee waaweynaa ee aad dhashay shantiiba dhinteen dabeedna gabaygan dheer buu tiriyey markaa gabayga baydkan iyo abyaad kaloo macruufa ayaa ka mid ahaa wa ida almaniyatu anshabat adfaaraha alfayta kula tamiimati laa tanfacu waa qasiidadii ku jirto baydkan qaybtiisa hore waxay ahayd wanafsu raagibatun idaa raqabtaha wa idaa turaddu ilaa qaliilin taqnacu mawdicu shaahid wa idaa turaddu marka la celiyo nafta ilaa qaliilin wax yar lagu celiyo oo loo dabaalo taqnacu way ku raalli noqonaysaa waa ku qancaysaa qofku hadduu doono waxa yar inuu ku sabro dee waa ku qancaya waa ku sabraya hadduu laakiin adduunyadii dee ka daba dhaco dee wax deeqaya ma jiro taqnacuna waxaa looga jeeda waa qanaacadii raallihaanshahay oo maaddadani waxay leedahay qanaca yaqnacu iyo qanica yaqnacu bay kala leedahay waa kala laba macne istidraad baynu isaga sheegaynaa baabka hadda aynu ku jiro maayo haddii la yidhaahdo qanaca yaqnacu ama qanaca taqnacu waa tii su'aasha ahayd iyo baryada haddii qanica yaqnacu la yidhaahdana iyo qanica taqnacu waa tii raallihaansho ahayd waatuu shaacirkii marka uu yidhi naadimkii nadmiyey laa baydo la soo naqliyaa jira alcabdu xurun qanic waalxuru cabdun in qanac hadda u fiirso alcabdu xurun qanic addoonku waa xoro xagga qalbigu xor ka yahay in qanic hadduu qanaaco yeesho raalli noqdo oo adduunyo wuxuu ka helo ku raalli noqdo jidhka haba la addoonsado bidda la leeyahay haba ahaadee xagga niyaddiiyo qalbigu xor ka yahay waayo qanaacu leeyihi waalxuru cabdun inqanac ka xorta ahina isaguna waa addoon oo qalbigu addoon ka yahay inqanac hadduu tamaaci noqdo qanaaco yeelan waayo faqnac walaa tatmac fama shay'un yashiinu siwa tamac waa laba baydoo macruuf ah hadday labadu iskaga kaa qaldamaan waxaad ku kala xasuusataa waa ka radya yardaa wasnan wa macnan qanaca yaqnacuna waa ka sa'ala yas'alu wasnan wa macnan midna sa'alay wasni iyo macnahaba sa'ala yas'alu xagga wasniga iyo xagga macnahaba waa kala mid midna radiya yardaa bay xagga wasniga iyo xagga macnaha mid walba kala mid tahay fakuluu minha wa atcimu alqaanica waalmuctar alqaanic halkaa waxaa loo jeedaa assaa'il maaha qanaacadii waa kii tamaaciyayeye saa'ilka ahaa ayaa alqaanica halkaa looga jeeday qur'aanka waa yahay mawdicu shaahid wuxuu u jeedaan mashaayikhdu wa idaa turaddu idaa waxaa la geliyey ficil mudaaric baa la geliyey walow shaaa la hadaakum ajmaciin walow shaaa hadduu ilaahay dooni lahaa wakhtigii horeye tegey yacnii inuu idin hanuuniyo dhammaantiin la hadaakum waa idin hanuunin lahaa ajmaciin xaalaa dhammaantiintihiin oo dhantiin idilkiin buu idin hanuunin lahaa laakiin waanu doonin marka lowda maadaama loo isticmaalo shardun fi lmaadi loo isticmaalo waxaa la geliyey maadi baa la geliyey sidaasi waa sida asalka ah laakiin mid walba waa dhacdaa inay khilaafkeeda ku timaado oo in la geliyo waa dhacdaa inta iyo idaada maadi in la geliyo waa dhacdaa laakiin waxay yidhaahdeen culammadu markaa maadiga la geliyeyna waa maadi lafdan mustaqbalun macnan mashaayikhduna may odhan wax kale lama geliye waxay yidhahdeen walaslu fi lafdi an yatbaca almacna fayakuuna ficlan mudaarican asalkaasaasa laakiin mudaarica marka laga hadlayo marna mudaaric lafdan wa macnan mudaaric ka abaa jira marna waxa weeye mid xagga lafdiga maadi ka ah laakiin xagga macnaha mudaaric ka ah baa jira hadduu ninku yidhaahdo masalan in kharajti min addaari fa anti taaliqun talaaqu goormu dhacaya wakhtiga mustaqbalkee soo socda inay guriga ka baxdo ayuu talaaqu ku xidhan yahay miya mise waxaa loo jeedaa wakhti hore hadday ka baxday waa masaladii la odhan jiray kisaa'i baa weydiiyey abuu yuusuf waxaa la yidhahdaa kaftan baa xoogaa dhex maray abu yuusuf wuxuu ahaa qaadi alqudaa fiqiguu ku fiicnaa carabiyada waa lagaga fiicnaa waxaana yidhahay waa awalu man sumiya biqaadi alqudaa culamada qaar waa diidaan in qaadi alqudaa lagu itlaaqo cid qiyaas looga qiyaas qaadanayo melikulmuluuk iyo ashyaada la midkaa diidmada la diiday almuhim waxay yidhahdeen isagoo khaliifadii ama boqorkii la joogaa kisaa'i ba abuu yuusuf soo galay markaasuu isagoo la kaftamaya uu yidhi oo muxuu ka ag fadhiyaa ma fiqi buu garanaya markaasaa kisaayina u jawaabo uhi fiqigana anaa kugu dhaamaa yani macruuf wuxuu ku yahay kisaayi carabiyada waa imaamu ahli kuufa naxwoolaydii reer kuufa shiikhoodii iyo imaamkoodii weeye mar labaadkana waa qaari min alquraa'i sabca waa qaari ka mida quraada toddobada ah marka qiraa'aat iyo carabiyo ayuu macruuf ku yahay fiqi laguma yaqaano markaasuu fiqigana anaa kugu dhaamaa arrinkii waa qaadan kari waayey waxay noqotay inay su'aala isweydiiyaan waa sida qisadu sheegayso allahu aclam bisixatiha kadaa yudkar dabeedna wuxuu weydiiyey baa la yidhi masale ku saabsan kisaayo waxaad ka jawaabtaa haddii sujuudu sahwi lagu sahwiyo sujuudu sahwi dambe ma lala imanaya ruuxii baa sahwiyey sujuudu sahwiguu deedna la yimi sujuudu sahwiga laftiisiibuu ku sii sahwiyey sujuudu sahwi dambe ma la imanaya kisaayi waa ka jawaaba wuxu uhi maya oo waayo almusaqaru laa yusaqar qaacido carabiyaa buu ku jawaabay shaygu hadduu musaqar yahay oo marka hore la yareeyo lama sii yareeyo oo sujuudu sahwigu waxa weeye waa salaad la yareeyey tasqiir dambe ma aqbali karo shuruudaha tasqiirka marka laga hadlaayo waa inaanu suuratu tasqiir marka hore ku iman baa u sharti ah shuruudahay ka mid tahy dabeedna wuxuu weydiiyey baa la yidhi kisaa'ina anti taaliqun in dakhalti daara iyo an dakhalti daara ka warran daadu sheekha masaladii waa ka qarsoontoo waa isku mid buuri dabeedna maya buuri an dakhalti daara waa talaaq munajaz ah oo macnuhu wuxuu u dhacayaa gabadh yahay waxaad u furan tahay inaad guriga gashay daraaddeed oo gelitaankaasi hore kaaga dhacay aawadeed baad u furan taha macnuu dhacayaa an dakhalti daara marka la yahay waa talaaq munajaz shardiba kuma xidha anti taaliqun in dakhalti daara haddii la yidhaahdo wakhtiga soo socda haddii aynay gelin ma furmayso marka almuhim ficilkii maadi haddii uu galo in ama idaa uu galo waxaa macruufa inuu mustaqbal u dhacayo oo macno mustaqbal u fasirmayo sidaas aynu sheegnay waa sida culammada carabiyadu ay tilmaamaan oo culammada nuxaaddu ay sheegaan weeye waxaa jira haddaba meelo ishkaal gelinaya oo ku soo arooray adillada meelaha caynkaasana qaacidadooda iyagoo culammada nuxaaddu ay ku socdaan ayay awilaan waxaa ka mida milu qowlihi tacaala in kuntu qultuhu faqad calimta waxaa kaloo ka mida in kaana qamiisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min alkaadibiin waxaa kaloo ka mida xadiiska nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam in kunti almamti bidanbin faastakfir illah waayo ashyaada noocaasi ashyaa maadi ah bay ku saabsan tahay nebi ciise wuxuu odhan doonaa in kuntu qultuhu faqad calimta marka la weydiiyo lagu yidhaahdo a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah jawaabtuu ku jawaabaya waxaa ka mid ah in kuntu qultuhu faqad calimta jawaabtiisii bay ka mid ahayd muraadkuma wuxuu noqonayaa wakhtiga soo socda haddaan idhaahdo ilaahay waad og tahay ma saasaa muraadku hadalkan ise goormu dhacay way awileen culammadii nuxaaddu oo waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa in tabayana filmustaqbali annii qultuhu filmaadi hadday wakhtiga soo socda uu caddaado inaan hore u idhi marka tabayun baa la qadarayaa bay yidhahdeen in kaana qamiisu qudda min qubulin saasoo kale qadareen in kunti almamti bidambin kullu daalika waxay ka dhigeen calaa hada ta'wiil alcallaamat bnu lqayim masalada wuxuu kaga hadlaa kitaabkiisa faa'idada badan ee la yidhaahdo badaa'icu lfawaaid walbadaa'icu kasmihi badaa'ic waa ismun calaa musaman waa kitaab faa'ido badan taalibucilmiguna aad ugu baahan yahy cilmi badan baana ku yaallaa waxau odhanayaa markuu masalada ka soo hadlo wuxuu odhanayaa ta'wiil bay saareen culammadii nuxaadu ta'wiilka caynkaasay saareenna waa arrin markaa kalad oo taxriif aayadda macnaheed in la taxriifinaya ah maqsuud inay u ahaydna aynay ka muuqan wax daliiloo caddaynayaan aanu jirin ee qaacidada naxwiyada uu la doonaayo in la ilaaliyo waxaanu odhanayaa boqol qaacido oo la mida duminta la dumiyaa ka sahlan yacni aayadda macnaheeda in la ilaaliyo oo taxriifka aayadda macnaheeda la taxriifinayaa dee qaacido naxwiyaan loo taxriifiyo maaha boqol qaacido in la dumiyaa ka sahlan aayad macnaheed in la taxriifiyo hadalkan nebi ciise u odhanayana miduu adduunyada ku yidhi maaha adduunyadana laguma weydiin markuu ilaahay weydiiyey dabadeed buu ka jawaabay laba qowl baanay culammadu ka leeyihiin wakhtigan oo hadalkan ku jawaabayo ama waa markii la rafciyo isagoo rafciga jooga oo samaawaadka ku sugan baa la su'aalay ama waxaa la su'aalaya yowmu alqiyaama oo wejiga markaa daahirka ah inay daahir tahay taa tilmaami maayo labada waa isbarbarigaya laakiin marnaba isagoo adduunyada jooga lama weydiin wakhtigan markaa la weydiinayana waa wakhti markaa ilaah laga yeeshay isagiiyo hooyadiiba wakhtiguu noolaa adduunyada joogay ee adduunyada ku noolaa iminkaba waa nool yahaye oo samaawaadku ku nool yahay markuu adduunyada ku noolaayo arlada joogayna dee lama caabudin ee bacda daalika bimi'aati siniin baa la caabuday markaa saas aawadeed waxay noqonaysaa macnaha ay ku fasirayaan macno aan sax ahayn mustaqbal in la yidhaahdo aakhiro markuu joogo ayaa wakhtiga soo socda hadday saasi caddaato inuu uga jeedaa dee sax maaha waana taxriif aayadda la tacriifinayo macnaheeda la beddelayo marka masaladani waa daqiiqa buu odhanayaa culamada nuxaadda ah iyo fudallada ka qarsoontay buu odhanayaa jawaabta markaa lagu ishkaal bixinaya waxay noqonaysaa buu yidhi waxaa la odhanayaa adaadkan shardigae in waxaa loo isticmaalaa laba siyood marna waxaa loo isticmaalaa arin in laga tilmaamayo khabari ah marna arin wacdi oo mustaqbali ah marka tan wacdi mustaqbaliya ah loogama jeedo arin khabarioo laleeyahay ma dhacay mise ma dhicin oo uu leeyahay hadduu markaa dhacay caynkaas weeye ayay ku saabsantahay dadka hadalkay ku hadlaanoo waxyaalo badanoo waafaqaya ayaa jira oo in in wakhtiyada qaar loo isticmaalo wax maadi ah maadi macnan ah in loo isticmaalo sida haddii la yidhahdo hebel ma la saaxiibta uu yidhahdo in saxibtu fulaanan faqad asabtu minhu khayran haddaan la saaxiibay khayr baan ka helay yaa looma jeedo wakhtiga soo socda haddaan la saaxiibi doono muraadkiisana maaha loomana jeedo hadday caddaan doonto caaisho markuu nebigu weydiinayey in kunti almamti bidembin caaisha haddaad tahay mid dembi markaa ku dhacay ilahay dembidhaaf weydiiso muraadku ma aha wakhtiga soo socda haddaad dambowdo qolyo ibnu xaddu maxay yidhahdeen in tabayana fi lmustaqbali annaki almamti bidembin fi lmaadi faastakfir illaah wakhtiga soo socda hadday caddaan doonto inaad horay u dambowday oo buu ka dhacay ayuu u caddaanaya yadaa markaa arrinka la ysku hayaa ma ka dhacay mise kama dhicin kamana dhicine in kunti almamti bidambin ma hadduu kuu caddaadaa looga jeedaa ma waxaynay ogayn baa dib uga caddaanayaa inay hore uga dhacday marka calaa kulli xaal masaladaas waxbay niyadda ku haynaysaan laakiin sida mashhuurkee dee culammadu mareen waa masale khilaafsan laakiin ogow inay culammada qaarkood sidaa u dhigeen ay yidhaahdeen suuro ayaa ka mida maadi maxdi ah looga jeedo iyadoo in la isticmaalay saa looga jeedo waa yahay waalfarqu bayna in wa idaa ana alasla cadamu ljasmi waxaynu aragnaa walow shaaa mafcuulkii lama sheegin waxaana haalib ah shaaa markay shardiyo noqoto ficlu shardi ama low ay gasho lama sheego mafcuulkeeda lama sheego sida haalibka ah qur'aankana aad bay ugu soo aroortay iyadoaan mafcuulkeedii la sheegayn laakiin culammadu waxay dhahaan shay ghariibi hadday mafcuul u noqonayso carabiyada waa dhacdaa in la sheego markaas sida shaacirku baydku yidhi falow shi'tu an abkiya daman labakaytuhu calayhi walaakin saaxatu sabri awsacu falow shi'tu an abkiya daman mafcuulkii waa an abkiya daman marka waa arrin ghariib ah marka maadaamuu arrin ghariiba yahay ayuu sheegay mafcuulkii sheegay oo qof inuu ooyo dhiig ooyo halkii ilmadii dhiig ka yimaado oo ilmadii markaa halkeedii dhiiggu saa uga daato waa arrin qariib ah marka wuxuu uhi falow shi'tu haddaan dooni lahaa an abkiya inaan ooyo daman dhiig aan ooyo labakaytu waa ooyi lahaa marka an abkiya ayaa waxay noqonaysaa mafcuulkii bay noqonaysaa marka hadduu saasoo kale qariib u yahay waa dhacda mafcuulka in la sheego waalfarqu bayna in wa idaa farqiga in iyo idaa u dhaxeeyaa hee ana alasla cadamu ljasmi waa masale muhima masaladani waalfarqu bayna in wa idaa farqiga in iyo idaa u dhexeeya anna alasla in asalku cadamuuljasmi uu yahay inaan la goynayn oo la qatcinayn oo la jasminayn biwuquuci sharti shardigu inuu dhacayo maca in in la jirkeeda iyo waljasmu iyo asalku inuu yahay in la jasminayo cadam bay ku cadfan tahay waljasmu buu noqonaya biwuquucihi inuu dhacayo shardigu in la jasminayo asalku weeye maca idaa idaa la jirkeeda walihaada ghalaba kan daraaddii ayuu haalib u noqday isticmaalu almaadi maadi in la isticmaalo maca idaa idaa la jirkeeda fa kaanna sharta waxaad mooddaa shardigu waaqicun bilficli ficil ahaanba inuu dhacay bikhilaafi in in sidaa waa ka duwanta oo iyadoo waxa u haaliba mustaqbalka ayaa markaa u haaliba fa idaa markaad tidhaahdo in abra' haddaan ka bogsado xanuunkayga aan xanuunsanayo atasaddaq bialfi diinaarin waxaan sadaqadaysanayaa kun diinaar kunta waxaad noqonaysaa shaakkan mid ka shakisan filbur'i ama filbar'i labaduba bannaan bogsadkaad xanuunka ka bogsanayso mid ka shakisan baad noqonaysa taa hore waxa weeye in abra' min maradi haddaan ka bogsado xanuunkayga atasaddaq bialfi diinaar wa idaa qulta markaad tidhaahdo idaa bari'tu markaan ka bogsado min maradii xanuunkayga aan ka bogsado bur'iga ama bar'iga bogsadka xanuunka laga bogsado waa u timaadaa saddexda markaa ficilba bara'a iyo bari'a iyo baru'a oo baabu karuma iyo baabu farixa iyo baabu sa'ala ama dakhala intaba waa leedahay idaa bari'tu markaan ka bogsado min maradii xanuunkayga aan ka bogsado tasadaqtu waa sadaqadaysanaya markaad tidhaahdo kunta jaaziman bihi waxaad noqonaysaa mid goynaya oo jasminaya inaad ka bogsanayso bihi ay bilbur'i aw kal jaazimi ama waxaad ka dhigan tahay sidii mid jasminayo oo kale sidaad ugu rajo badan tahay ka'annaka jaazimun baad ka dhigan tahay mu'allifiintu waxay inoo sheegayaan raximahum ullah labada adaatu shardiya in iyo idaa iyagoo labadaba mustaqbal loo isticmaalo haddana inay ku kala duwan yihiin midna shardigii waxaa la jasminayaa oo la goynayaa ilaaba ilaa inuu dhacayo oo waa shay la og yahay inuu xasilayo midna shardigii loo badin maayo inuu dhacaayo ee waa laga shakisan yahay cala alaqali inuu dhacayo inaanu dhacayn saas aawadeed waxaad odhanaysaa in ataytanii akramtuk haddaad ii timaaddo waa ku sharfayaa waxaad ka shakisantahay inuu kuu imanayo laakiin in talacat ishamsu akramtuk ma odhan kartid waa qalad waayo qoraxdu inay soo baxayso waa la ogsoon soo baxa qoraxdu soo baxayso dee kama shakisnid marka in talacat ma odhanaysa idaa talacat ishamsu akramtuk baad odhanaysa idaa gharabat ishamsu akramtuk wahaa laakiin shaygii haddii marka uu yahay wax laga shakisan yahay dhicitaankiisa waxaa la gelinayaa in hadday tahay shay la ogsoon yahay inuu dhacayana waxaa la gelinayaa idaa baa la gelinaya masaladaas culamada balaaqadu waa sheegaan aadna waa ugaga hadlaan fii kutubi albalaaqa qaarkoodna luqzibaabay ka dhigeen oo ayay ka dhigeen sida markaa labadii bayt ee uu lahaa zamakhshari sallim calaa shaykhi nuxaati waqul lahu cindii su'aalun man yujibhu yucadami ana in shakaktu wajadtumuunii jaaziman wa idaa jazamtu fa inanii lam ajzimi wuxuu uhi shiikhii naxwoolayda igu salaan waxaanaad ku tidhaahdaa waxaan hayaa su'aal ruuxa ka jawaaba la qadarinayo la xushmaynayo la maamuusayo waayo waa ruuxu wax garanaya ruuxa ka jawaaba ana in shakaktu wajadtumuunii jaazima anigu haddaan shakiyo waxaad igu aqoonsanaysaa inaan wax jasminayo bal adigu garo haddaan shakiyo waxbaan goynayaa oo aan qatcinaya inay saa tahay wa idaa jazamtu fa innanii lam ajzimi haddaan wax jasmiyana waxba ma jasmin waa luqsi waa halxidhaale halxidhaalahaasi wuxuu ku saabsan yahay in iyo idaa ana in shakaktu wajadtumuunii jaaziman shardigu inuu dhacayo haddaan ka shakiyo waxaad igu aqoonsanaysaa inaan wax jasminayo waa jasmigii icraabta ahaa oo intii waa jaazimatun ficlayn laba ficil bay jasminaysaa waidaa jazamtu fa innanii lam ajzimi haddaan wax jasmiyo oo shardigu inuu dhacayo aan qatciyo fa innanii lam ajzimi jasmiga icraabtaa lama imanin idaadiibuu ku luqsinayaa oo ku halxidhaaraynaya oo idaada shardiyada ahi dee waxba ma jasmiso wa idaa fi shicri khaasa waa ka ajrumigu odhanayo wa idaa tusibka khasaasatun fatajammali daruuray ka dhigeen laakiin ikhtiyaaran miday wax jasmisa maaha marka jasmiga mar wuxuu uga jeedaa jasmiga icraabtaa jasmiga marna wuxuu uga jeedaa shardigu inuu dhacayo in la goynayo la qadcinayo la yaqiinsan yahay cajiib waxaa kaloo ah in markuu ku weydiinayo shatrigu kugu weydiinayo in buu geliyey ta uu idaa kugu weydiinayana idaa buu geliyey ana in shakaktu wajadtumuunii jaaziman wuxuu ku weydiinayaana waa intuu isticmaalay waidaa jazamtu fa innanii lam ajzimi wuxuu ku weydiinayaana waa idaaduu isticmaalay mas'aladaas ayuu markaa ku tilmaamay culamo kala duwan baa luqsiga ka jawaabay oo ashcaar markaa ku cabbiray mid ka mid midaynu ku kaaftoomayna wuxuu yihi qul fi ljawaabi biana in fii shartiha jazmat wa macnaahu taradudu faclami wa ida lijazmi lxukmi in shartiyatan waqacat walaakin lafduha lam yajzimi waana waadix oo tarkiib ahaan iyo macno ahaan waa cad yahay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk